iyo salaamtaas oo assalaamu calaykum oo lagu yaqaano wuxuu sheikhu nooga digay inaan noqonno dadku ay noqdaan kharaajan wallaajan fi ljamaacaati gelitaankooda ee xisbiyada galaan iyo ururada kuwa gelid badan ka bixid badan kan gal kan ka bax kan gal saa weligiis ku jiro oo shiikhuna ku tilmaamay inay arrintaasi tahay qof meel dhul waasaca haysto waasacnimo qof ku nool oo qol yar isku soo xiray oo kale inuu la mid noqonayo muslimiintu inay jamaaca waaxida yihiin kulligood inay jamaaca waaxida yihiin jamaacadana allah gacantiisa inay tahay maca aljamaaca wadajirka inay la jirto intii aan soo marnay ayay ka mid tahay arrimahaasi shiikha oo ilaahay uga magan galay qofka muslimka oo taalib alcilmiga ah inuu noqdo mid ay firqooyinka iyo kooxaha kala dafdafaan ayuu nooga digay halkaasaynu maraynay hadda musanifku wuxuu leeyaha raximah ullahu fakun ahow ardayhu aaliba cilmiga ahi aaliba cilmin cilmi mid doono oo raadiyo cala aljaadati yanii waddadii saxda ahayd bartamaheeda yani mid ku sugan isagoo ah mid cilmiga dalbayo ahow buu ku leeyahy taful aara raadkii iyo aahaartii oo nebigii iyo saxaabadiisii ka sugnaatay baad raaci watatabicu waxaad raacaysaa asunana sunooyinkii iyo wadadii nabilaahi maxamed uu noo jideeyey tadcuu waad u yeeraysaa dadkii annaasa ila allaahi allah baad ugu yeeri adiga markaa sunnada raacdo ood ku toosnaato ayaad calaa basiiratin ay calaa cilmi cilmi korkii baad ugu yeeraysaa waxaad hubto oo hubitiimiye ah oo cilmi ah inuu qofku ku badbaadaya aad ogtahay baad dadka ugu yeeri caarifan adiga oo garanayo oo u qirayo u ictiraafsan liahli lfadli fadlahum wasaabiqatahum dadka ahlu fadliga ah oo ilaahay uu karaameeyo ahlu khayrka ah fadligooda adoo u ictiraafayo u qirayo iyo saabiqadoodii ay khayrka iyo diinka ku hormareen sida saxaabadii nebiga ridwaanullaahi calayhim taabiciintii taabicu taabiciin aimmatulhuda cid kastoo khayrka kaaga horayso horaynteedii inaad adoo u qirayo dadkana ugu yeeraysa khayrka buu leeyahay wa inna alxisbiyata xisbiyada ذات ذات المسارات والقوالب المستحدثه قوالبتي ان soo marnay oo mawaasiin ay wax ku sargoostaan oo lahayd yaani qolal yar yar oo dadka ku ururiyaan oo kala way المستحدثه la soo darisiyay mawaasiin ay wax ku goostaan leh masaraad ay maraan leh yani markaa tiraa saara masaaran wa masiiran ayaa la yidhaahdaa idaa masha markuu socdo un baa loo jeeda qawaalibtana waa taan soo marnay alqaalibu waxaa la yidhaahdaa alwasnu ayaa loo jeedaa almustaxdaati la soo darisiiyo gadaal laga keenay allatii jamaacaadka iyo xisbiyadaas oo waxaas wataano lam yachadhaa salafkeenni koox koox ma aqoonin saxaabadii taabiciinta atbaacu taabiciin urur iyo jamaacaad iyo guruub guruub iyo xisbiye iyo ma aysan aqoonin taas buu leeyahay xisbiyadaasi min acdami alcawaa'iqi can alcilmi watafaruqi can aljamaacaati hadalkaa u fiirso xisbiyadaas oo aysan salafkeennii aqoonin oo ayagu lawaaix iyo waxay samaysteen iyo ummadda ku maamulaya oo kala kooxa kooxaystay waxay ka yihiin min acdami alcawaa'iqi waxyaalaha qofka ka hor istaago can ilcilmi cilmiga waxa dadka ka hor istaagaahi barashadooda waa xisbiga xala soo sheegnay qofka markii xisbi lagu daro khalaas waxa weeye inuuba cilmigiiba qiimo lama yeelanayo inuu ka koreeyo cilmigii cilmigana wuxuu u shay hooseeyey barashadiisa uu arkaya marka waa min acdami alcawaa'iqi waxyaalaha leexiyo qofka uu ka hor istaago can ilcilmi cilmiga ka hor istaagaa kuwooda waaweyn mid ka mid ah weeyaan iyo watafriiqi can iljamaaca jamaacadii dadka muslimiinta ahaa oo la kala geeyana yacni shayga ugu weyn waa xisbiyadaasna waa runtii sheikha raxmat ullaahi calayh dadka muslimiintaoo wada jiray ayaa maarata kooxa kooxa loo qaybinaya tan jamaa fulaan iyo tan jamaa fulaan iyo tan jamaa fulaan iyo ayaga babri isku hor imaanayo hakada markaas uu sheekhu asagoo sii wata hadalka wuxuu yiri fakam awhanat imisay dhaifisay xisbiyadaasi iyo ururadaasi iyo kooxa kooxaysigaasi حبل الاتحاد الاسلامي يعني wada jirki dadka muslimiinta xarigoodi ay lahaayeen imisay nusqaamisay lama soo tirin karo weeyaan lama tirin karo waxa ay nusqaamisay wa khashiyati almuslimiina wa kam khashiyati almuslimiina imise ay muslimiintii ku daboosho bisababiha sababteeda alkhawaashi waxa daboolo oo masaaib ka ahna xisbiyadu inta keentay lama tirin karo buu leeyahay wax maarata waa imise wey lama soo koobi karo wey hawaashida u keentay masaaibkii iyo sharta u soo jiiday lama xisaabin karo markaasuu wuxuu ku yidhi faxdar ka digtoonow ardayahu raximaka allaahu ilaahay kuu naxariistee axzaaban ururo wa awaa'ifa kooxo daafa aa'ifuhaa keedii u khidmaynaya oo wareego aaaif hadda waxaa la yidhaahdaa yani aaaif alkhaadimu alladii yakhdumu kan u wareego oo jamaacaadkiile waxay leeyihiin kuwo wareego oo soo urushay leeyihiin dadka keeno wanajama bishari shar ow la soo dhashay naajimuhaa midkeedii dhalanayana oo ayagoo ku dhex dhashana shar ow la soo dhashay warkaas ka ilaaliya kaa ka digtoonow waa lagaaga digay sheikha raxmatullah calayhi digniin buu ku siinaya axsaabtaas iyo ururada iyo waxa ay wataan iyo kuwa u khidmeeye iyo midka sharta kula dhex dhashay ka digtoonow iska ilaali famaa hiya xarakaadkii ma iyo jamaacaadkii ila kalmayaasiidi mayaasiib waa jamcu miisaabin mayaasiib marka miisaabka waxaa la yidhaahdaa almisaabu waxaa la yidhahda baashaan annaga aan dhahno ma sharaaftan dhahno sharaaf sooma taqaanaa soo lama yidhahdo magac kale ma leedahay majaroor yacni middaa markuu roobku soo da'ayo guryaha inta lagu xiro biyaha uruuriso biyaha sii dayso taasaa la yidhaahdaa marka mayaasiib baa la yidhaahdaa ma sharaaftaasoo kale bay la mid yihiin oo tajmacu lmaaa ka daran biyihii ayagoo calowa ah oo wasaqaysan uruurinayso wa hadaran haddana si bilaash ahoo oo yacni hadar ahon waxba jirin biyihii u kala geynayso taasoo kale bay la mid yihiin buu leeyay yacnii jab ummaddii baa la uruurinayaa oo kooxa kooxa laga dhigi ayagiina bari laisku diri ka kac wixii o dhanba ka kacuu noqonaya marka mayaasiibtaasoo kale guriga markuu wada boor iyo ka buuxsamo oo roob uu ku da'o roobkaas biyuhu u qaadayso wasakh iyo calow marka dambana way sii daynaysaa wahaakada saasoo kale buu la mid yihi ilaa man raximahllah ilaahay qofu u naxariistay mooye yani qofku ilaahay uga naxariist ilaa man raximahu rabbuka qofu rabbigaaga uga naxariistay mooye oo aanan xisbiyadaas gelinayn kulligood dadka saasay la mid yihiin fasaara marka qofka ilaahay uu naxariistay oo noqday calaa mili maa kaana calayhi nabiyu sal llahu alay ali salam waasxaabuhu calaa mili maa shay korkii mid lamida ku sugan kaana calayhi dushiisa shayga uu ahaa annabiyu sal llahu alayh ali salam nabigeenna uu ku sugnaa calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabu asxaabtiisa ay ku sugnaayeen radia allahu canhum ilaahay taxasubaad ma ogolayn wayna diidaneen ummaddana waa uga digi jireen in xisbi xisbi iyo kooxo kooxo iyo urur urur iyo jamaacaad muslimiinta loo sameeyo way uga digi jireen marka qofka aanan xisbi ku jirin oo urur aanan gelin wuxuu la mid yahay على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي حديثي بإشارة وافتراق الأمة مركي ددكو كلا تغين أي النبي أويري 73 فرقة وكب سمدونا كلها في النار إلا واحدة وكرري مركي لو يديو هي الجماعة جماعة داس رواية واتيه من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي أنا أصحاب تيدا وحين ما أنت كسو قلنا هاي ددك كسو ونبا بدبادة مركي قف كان حزب قلين دينتي سوى لبدبادة ama qofka xisbigii ku jiraahi shiikhu dadkaas ayuu soo tilmaamay runtiina muslimiinta shar xisbiyada iyo ururada uga weyn yacnii waxaad leedahay waxyaalaha sharuurta ugu waaweynay ka mid yihiin ama cilmiga ha hor istaageen ama fasaad fi lardi ha keeneen ayay ka mid tahay walidaalika qaatala allahu taxasuba waxyaalaha taxasubka la yidhaahdaa adraarta ay leedahay dhibta ay xisbiyadu leedahay waxaad arkaysaa yani tusaale xayi baan maanta haysanaa tusaale xayiyo nool ayaanu haysanaa waxaa ka mid ah maalan hadda afghanistan oo kale ka soo qabo afghanistan siddeetamaadkii iyo sagaashamaadkii waxaa lala diriri jiray niman rashiya la yidhaahdo oo afghanistan qabsaday yaa lala dagaalami jiray waxaa lagula diriray yani waxaa lagula dagaalamay intaasoo urur oo muslimiin oo magac islaam iyo xisbiyo sheeganaysa la dagaalantay qolo nin la yidhaahdo cabdirabbi rasuul sayaaf baa hogaaminayey qolo xikmatyaar nin la yidhaahdo hogaaminayey qolo waxaa sibqatullaahi almujadidi nin la yidhaahdo mid burhaanuddiin rabbaani la yidhaahdo waa guruubyo badan ayay ku galeen yaa lala diriraayey rashi shuuciyad baan la dagaalamayna iska kicinaynayde intaasoo xisbi mid mid waa fasil kuma jiro ruushka markii meesha uu ka baxay iyaga isku ebar iska dhigay mid mid jeestay markaas madaaficdii iyo wixii aysan ruushka xataa u adeegsan isku adeegsadeen isku baabiya maxaa keenay yaani maxaa keenay waa taxasubka Soomaa xisbiga qolo walba iyadina wax noqotay rabta ninka ninka rabo malaha meel kale ha aadi Soomaaliya imaw Itoobiyana xamar yimid alayhi waxaa niman maxaakim la yiraahdo la diray maxaakim meeqay kula dagaalamay waa wada jireen laakiin boqol itijaah oo iskhilaafsanay sida afghanistan oo kale iyagoo ah oo ururo iyo mid mid rabta la arag bay dagaalka ku galeen waa la dagaalamay waa la dagaalamay waa la waday axmaaradii waa baxday gruub dawladay noqdeen oo maxaakimtii ka tirsan ayagii booska axmaaradii galay laba gruuba ka horjeesatay oo israa'iil oo midna la yiraahdo al-shabaab midna la yiraahdo al-i'tisaam oo xisbul eh, la baxay xisbul islaamka ururka la yiraahdo lahaa waa dogtii isaga intiisa badan isagu ah labadoodii oo wada jiro ayaa waxay la dirireen dowladdii uu shariif hogaaminahayay ayaa lala dagaalamay qabtaan iska taagay yaa waaye daf isdilaayay ahaye waa kuwii shalay jihaada ku jirnaa lahaayo xmaaraan la dirireen etoobiyaan la dirireen allah shariifka arrintiisa ka soo baxa labadii kalaa isku soo hartay labadoodii haddana isbaro bixiyo xisbulislaamka iyo al iyo qabta iska taagay wahaakada waxa waaye masiirka baasha xisbiyada la yidhaahdo walaalkaadii aada jeclayday ku necbaysiinay waasku kindiraysa xisbigaa isku kindiraya ka tag xaggaha aadi nairobi imow nairobi imow tusaale ahaan yani waxaa la yidhaha taariikhda wax jira waa lama qarin karo waxaad ogtihiin waayo dhaweeta rag baa isradinaya maxay ku dirireen xisbigaasaa lagu dagaalama wadaadka sheekh umar la yidhaahdo waxaad ogtihiin wadaadka xasaan la yidhaahdo oo inta joogi jiray say isku ahaayeen waxaan xusuustaa ajalna aan hayaa oo nin kasta uu dhageystay wadaadadii markii ay xamar ku dirireen maxaakimta inay musaalaxan samaynaynaa yidhi oo hay-adda la baxay ayuu wax ka sheegaya afartan nin baa isku tagtay buu yidhi xasan hadalkiisamaa wada wuxuu yidhi ma waxaad leedahay afartankaas culummadaaoo meesha iskugu tegay maad xasaanuu leedahay isaga su-aasha isweydiinayo waa khaldan yihiin miyaad leedahay markaasuu yidhi waa khaldan yihiin ilaahay dembigooda ha dhaafa dadkii meesha iskugu tago afartan ka ahaa aarka xisbiyadii bay ahaay ururadii bay ahaay markaasuu mid mid u jaaifeeyey eber uga dhigay mid mid ayuu uga sheegay mid kuwo wuxuu yidhi jawaasiis ayay ahaayeen waa la yaqaana waa cumalo kuwo waxay ahaayeen buu yidhi waa usuul suufiya bay lahaayeen oo waa la yaqaanaa kuwo waxay ahaayeen niman jadiidiye la yidhaahdo oo xaaqidiin oo mulabisiin ahay ahaayeen soo u wada u wada u waday wuxuu ka soo reebay markii laga reebo shuquumal ku jira markii shirkaas ka qayb galay markii shuquumal laga reebo kaligiisu ka soo reebay ragii dhan kaligiisu ka soo reebay markii sheekh maxamed umar laga reebo dadka kale dhan mujrimiin inay yihiin banaanka soo dhigay yaani qatala allah ta'assuba sheekh umar lawa ogtihiin xasan asaga ayaa muhaadaraadka uu cilaanin jiray oo dhihi jiray maartay muhaadarada sheekh xasan baa dhigaha laga qayb galo xageebay ku dambeeyeen ashridooyinkiisii cajanabihiisa waxaa laga daari jiray maktabadiisaad ogtihiin oo ummadda ku gaalaysay xasaan yaa laga dhegaysan jiray xagee bay labadooda ku dambeeyeen meesha kala gaareen nin walba waa yahay waad garanaysaa maxaa isku diray raggaasi waa rag walaalo ah waa rag muslimiina ah, waa rag laba xisbi baa la kala taageerayay ninna al-shabaab uu midna wuxuu taageerayay ictisaam iyo xisbulislaam iyo gruubkiisa taageerayay waa labadaas waa taxasub wax isku diray wax kale isku dira lama wax kaloo isku dara ma jiro midda saddexaad hadday dadka aad u haysataan maalan hadda rag baa dhallinyarada shabaabka waxay ku haystaan yani raggan hadda odayaasha ictisaamka ah way radiyaan yani dadku badanaaba caamadu waxay leeyihiin nimankaa fikrad baa ka soo laabtay aniga inays soo noqon inaan ogahay runtii weli xisbigoodiina way wataan waxay kaloo wataan aad og ogtihiin dagaalka iyo waxaan hadda shacabka iyo muslimka lala dirirayo way la qabaan laakiin nimankan siyaasiyiin waaye si waxay leeyihiin maanta munaa'ib maaha waqtigaanoo kale munaasib maaha hadalkaasna hadal iska dhahaya maahee waa hadal qoraal oo sheekh maxamuud shible oo ku qoray risaalo uu leeyahay risaalada matbuuc waa way taallaa haddaan raadisaan waxaa la yidhaha tadkiratu alawaab wuxuu ku radinaya xasaan saan ku radinaya tadkiratu alawaab hada akhriya safxada toddobaad waxa ku qoran wuxuu leeyahay yani markii la fiiriyo fitanta soomaaliya ka socoto siday dadku u kala arkaan saddex qaybood buu kala saddex qaybood buu qaybsamaan buu yidhi qaybta koobaad wuxuu ka dhigaa qayb aniga iyo dadka ila midka aniga aniga hadda hadlayo iyo dadka ila miduu ka dhigahaya igu aragtida ah qaybna isaga iyo dadka lamidkaa hoos ka dhigaya qaybna xasaan iyo shabaabkiisa ayuu israacinaya raggaas israacinaya wuxuu leeyahay fataa'ifatun calaa awali ra'yiha fii nabdi almucaskaraati waalacmaali alqitaaliya wa tusamiiha bilfitani wuxuu ku jeedaa waa ragga aniga iyo ragga ilaa aragtida ah buu ka hadlaya qolo waxay tiri kulaha waxayba aaminsan tahay markoodii horeba mucaskaraadka soomaaliya laga sameeyey iyo dagaalada socdo acmaasha dagaalka ah, ayayba marka horeba in la tirtiray qabeen oo la tuuro fitnayna u yaqaaneen uu leeyahay calaa wajhi tacyiir u sheegaya anigii dadka jihaad inaan diidano ka dhiga waana fitanka soomaaliya ka hadlaya xaqu ku sheegay beentiis ma waa runtiis fitna u aqaana dadka ila midka ah. waa runtiis wey qaybta labaad oo isagu isku tilmaamay wuxuu leeyahay wa taa'ifatun ukhraa tara dalika alkhiyaara mutaacan والعمل جهادا لكنها رجعت للقول بأن الظروف غير ملائم ساس أرني قلد الله بعد وحوليا وكوحدي سوى اعتسام كيسي الرقي سوى وحوليا هاي وحي أرقتا إن خيار كاس أو شيء بنان متاح أو يهيو أفري هاي camalka soomaaliya ka socdana inuu jihaad yahay anu aragnaa buu yidhi laakiin waxaan uga laabanay buu yidhi arrintaas ay uga laabatay duruufta ayaa maanta mulaa'im ahayn soo ma jeedi wax badanaan meelaha masaajidkan ka sheegoon idhi tawbe iyo tarki waa kala labo tawbe iyo tarki ninka markuu dembi ou galo oo ka tooba keeno waa inuu yidhahdo ilaahay baa uga tooba keenay hadduu si calan u dambaabo waa inuu yidhaahdaa waa dambaabay ilahna uga tooba keena yidhaahda laakiin tarkiga waxa weeye waa tan hadda wadaadkan uu sheegahayo yani wuxuu leeyahay yani laakinaha rajacat lilqawli biana aduruufa hayru mulaa'ima duruufta maanta jirta ayaan u cuntamaynin laakiin maalinkii fursad aan helno waa wadaynaa waay soo maaha ayru mulaa'im marka nimankaa kama tegin fikraddii way qabaan fikrad iyo diin laskuma diriirsana manhajkoodu waa hal xabo wey waxa ragga isku dira waa daaifada saddexaad oo gruubka xasaan wuxuu ka sheegi wa daa'ifatun aaliatun tuwaasilu lmasiira fi licdaadi wa tadriibi shabaabi fi lmucaskaraati buu leeyahy daaifada saddexaad waxaa weeye oo shabaabkii mucaskaraadka ku tadriibiyo tababar ku wado qoladaasna waa qoladaasuu leeyahay markaasuu hadhowdeed qolada wasadka inuu asagu yahay ayuu iska dhigayaa dhacna duruuftaana hadda diidan laakiin maalinkaan fursad helno meeshaan ka bilaabayna billahi calaykum ma ahan ba kitaabku markaad taabacdo kitaabku matbuuc waa waxaana la taabacay kii miilaadiga ayaa la taabacay risaaladaasi weeye tadkiratun awaab nin walba ha ku noqdo safxadaas toddobaad waad ka fiirin kartaa weeyaan marka wuxuu caddeeyey waxa inaysan diin ahayn waxa lagu kala tegey baa nooca diin ma aha laakiin waa taxasubkaas marka waxaan leenahay walaalaha jazaahumullahu khayran hadday khayr u arkayeen xisbiya maanta waa ka shifmatay ceebteedii banaankay taallaa ilaahay inta u soo noqdaan xisbiyada ka soo laabtay ninka wali xisbi ku baaqi ah xisbiga oo ku jiraahi sharta tii ugu weyneed meeshay waxaanu dhan ka bilowdeen waa xisbiga weyn haddii ummadan la kala diri lahaa oo la dhiila warka tag xisbi ma jireen nin walba dantiisa raacan lahaa laba qof oo maanta inta ummadda qaadato ummadda xabada kala daasho ama isku dhex qarxiso ama dhiigooda banaysato ama jihaad u taqaano waxa fitanka ah lama helin lama helin haddii arrintaasi jirto marka qaatala allahu taxazuban taxazubka shayga la yidhaahdo ilaahay ha dilo wa tacaala marka mas'aladaas shiikha jazaahu allahu khayran laakiin ma helin wakhtigan aadaan saahiya dhag u furan oo waxaa maqasho ma aynan helin laakiin fi mustaqbal markay dadku darbiga soo wada taabtaan ayagaa soo noqon doona biidn illahi tacaala wey qaala ibnu lqayimi raximah llahu tacaala ibnulqayim wuxuu leeyahay ilaahay u naxariistee cinda calaamati ahli lcubuudiya ahlu cubuudiyada dadka cibaadada ahalka u ah calaamadaha ay leeyihiin agteeda markuu ka sheekeynayay ayuu wuxuu yidhi alcalaamatu aaniya calaamadii hadalka qowluhu damiirka wuxuu noqonayaa horta kitaabkan ibn qayyim al-jawziy wuxuu ku qorayaa kitaabkiisa madaarij saalikiinka la yiraahdo ayuu ku qorayaa hadalka noosoo uu noosoo wado kitaabka madaarij saalikiinka la yiraahdana sharax wuxuu u yahay manaazil saa'iriin kitaab la yiraahdo bayna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kitaab la yiraahdo abuu sharxaya madaarij saalikiinka manaazil saa'iriin ayuu sharxaa oo wadaad kale leeyahay marka wadaadkii kale oo kitaabka la sharxaya iska lahaa ayuu qowlahooda u jeeda hadal ka soo qaadaya uma markii sheekhan baynu qoyseyn noo gelini sharxi ibnu qayim baa markaa ku xigsanaya qowluhu sheekhii manaasilu saa'iriinka iska lahaa hadalkiisa uu yidhi walam yunsabuu ahlu sunnaha looma nisbeeyo ilasmin magac looma nisbeeyo ay lam yashtahiruu kuma aynan shuhroobin caana kuma noqonin bismin magac oo yucrafuuna bihi ayaga lagu yaqaano cinda naas dadka agtooda yani dadka agtooda magac ay ku caanbaxeen loo yaqaano maba laha buu le ibnuqayima hadalkaa wato allatii saarat aclaaman allatii asmadaasoo saarad noqotay aclaaman calaamaad noqotay liahli ariiqi waddadaas dadka turuqda ah calaamo u wa aydan haddana fainahum ayaga dadka ahlu cubuudiyada ahaa lam yataqayaduu bicamalin bicamalin waaxidin lam yataqayaduu kuma aynan xirmin oo kuwa ku xiran ma ayan noqonin bicamalin waaxidin hal shaqo oo keliya oo yajri calayhim ismuhu yani dushooda magacaas lagu magacaabo yani camal la yaqaano oo ayaga lagu garanayo bas fayucrafuuna ayaga wixii ka soo haray laga reebo markii laga reebo oo min alacmaali acmaashi ka midii laguma yaqaano lagumana garanayo soo ma jeedi macnaha fiiri wuxuu leeyahay dadkaas sida aysan magac gooniya u lahayn magaca muslimiin waa iyo asmaada ay shareecadu ogashaan la wax kale lama rabo haddaa la baxdo dariiqada magacyaheedii la baxdo ee xisbiyada magacyahoodii la baxdo waxaasoo kale uu diidan yahay marka wuxuu leeyahay magac iska daaya xataa camal iyo shaqo oo ayaga keliya la gooni yihiin lama maarata lama bixi jirin hadda tabliiqoo kale waad ogtahay jamaacatu tabliiq khuruujka baxalka la ayaga iskale soo maaha soo shaqo maaha soo camal maaha caaw masaajidkan saddex habeenaa seexanayna masaajidka toddobaa la seexanaya shan biloodaa la baxaaya afar bilood waxaa la aadaya waxaa la aadaya nidaamudiin iyo indiya bakistan iyo bangaladesh ayaa la aadi waxaas ayagaa lagu yaqaan acmaashaas marka waa acmaal ay leeyihiin waa waxaa la mid a ah xarakaadka yidhaahda qataaliyiinta ohoy anaga jihaadiyiinaan nahay keliya dhahay aw diinta islaamka oo dhan jihaad keliya mee diinta ah. diinka oo dhan khuruuj keliyaha ma khuruuj keliyana ah. ma aha jihaadkana ma aha maaragtay keligii maaha diinku waa waasac wey taasoo kale u jeedaa weeyaan faina haadihi middan hal ficil oo keliyoo la sheegto oo lagu caanbaxo camal lagu caanbaxaahi aafatun fi lcubuudiyati cubuudiyadii ayay aafo ku tahay iyo dhibaato ku tahay cudur bay ku tahay wa hiya cubuudiyatu muqayada waxayba noqonaysaa cubuudiyo cibaado xiran oo saaxibkeedu ku xiran khuruujkaasu ku xiran yahay ee nin alamru bilmacruuf nahy can munkar u socdaa keliya ma aha jihaadkan keliya ku xiran yahay sifo keliya u tukadaa wahaakada waxaasoo kale yani camal keliya inaad ku caanbaxda lama rabo shareecadu waa cubuudiya mulaqa inuu qofku la yimaadabaa la rabaa weya intaas markuu qoladaa ka soo hadlay wa ama alcubudiyatu lmutlaqatu buu cibaadada saxiixa ah oo qof walbaaba laga raba cibaadada caam ahaanteedu ujeeda dhammaanteed qofka cubuudiyadaasi falaa yucrafu saaxibuhaa qofka saaxibkeeda ihi laguma garanayo bismin mucayan magac oo cayinan oo gooni ah oo min macaani asmaa'iha cibaadadaas magacyada ay leedahay ka mid a ah. salaadii ha noqoto waa nin salaadeed keliya lama dhahayo soonkii ha noqdo waa nin sooman keliya lama dhahayo yani nin sooman weeye waa ninkii soonka keliya kuma caanbaxayo ama jamaacadani kuma caanbaxayo jihaad keliya kuma caanbaxayo ee wuxuu leeyahay macaanida ay cibaadada leedaho dhan ayay ku sifaysan yahay dhammaanteed cibaadada mutlaqa wa fa inahu qofkaan cibaadada mutlaqaa haysto mujiibun lidaaciiha cibaadadaas kan ugu yeero wuu ajiibaa cala ikhtilaafi anwaaciha salaadiibu ahlu salaad weeye ahlu siyaam weeye ahlu sadaqa weeye ahlu jihaad weeye ahlu maxaa la yidhaahdaa ahlulxaj weeye khayroo dhan buu bixiyaa wanaagoo dhan buu sameeyaa marka meeshii loogu yeeraba uu ka qayb galaaye anugu maya waxaan ahay jihaadi keliya ma odhanayo maya anigu waxaan ahay maaragtay fulaan aan ahay khuruujka misaan u baxaa ku dhihi maayo falahu marka ninkaas cubuudiyadiisa ay mutlaqa tahay axadkaasi maca kulli ahli cubuudiyatin qolo kasta oo cibaadaysato macooda wuxuu ku leeyahay nasiibun qayb oo yadribu macahum bisahmin uu saami ku leeyahay saami buu ku leeyahay wey ama yudrabu macahum ayaga dhexdooda loogu yeelo ayaga la jirkooda bisahmin loogu yeelo يعني ما صح مسمى صح مجهولا يبيجره يضرب مضرب يضرب يضرب لبدا كارته ومناسب يعني قلق كست كل جيد سامي بو كليه ما uu leeyahay anigu qolo kooxbal aan ay kooxbal ma ihi ma jirto weeyaan fala yataqayyad sheekha noo fasiray iskuma xiro oo mid ku xiran ma noqdo birasmin walaa ishaaratin wax tilmaam ahoo khaas uu leeyahay oo lagu tilmaamo lagu farfiiqana kuma taqayudo kuma maarata kuma xirnaado walasmin magacna kuma xirnaado oo lama yidhaahdo kan waa eh, axmadiyo kan waa saalixiyo kan waa maaragtay eh, qaadiriyo kan waa itixaad kan waxa weeye waa ikhwaan kan waa islaax lama dhaho magacyadaas ma wataan kan waa shabaab lama dhihi lama oranayo ismiga magacna kuma xirmo walaa biziyin labis u gooni ahna kuma xirmo ziyi isaga u khaasa kuma xirmo hadda waad aragteen dad baa ziyi khaasa leh oo jamacaadka qaar kuwa meeshaan lala joogo masaajidkan bangaani ku yaalla maaragtay iyo captab street qolo barlawiyiin la yidhahdo hindiya iskale barlawiya la yidhaahdaa waxay leeyihiin ziyi khaasan go' weyn oo cagaaran madaxa ku xirtaan ilaa dhabarka ayay gaarsiiyaan go marka saygaasoo kale qolo leh ayaa loo jeeda oo ummadda labis gooniya qaadato taana malaha laha weeyaan walaa ariiqin wadciyin isilaaxiyin wado ay ay dejisteen oo iyagu yeesheen oy ku heshiiyeenna ma dadka ahlu sunnaha ah dadkaas yani ahlulcubuudiya almutlaqa ma laha marka maxay yihiin dadka marka maxaana laka rabaa tiina laka rabo noo sheegi bal in ila can shaykhihi sheekhiisa la weydiiyo oo la yiraahdo sheekhaadu waa kee waa qofka ubuudiye mutlaqa way qaala ar-rasuul buu leeyahay rasuulka ilaahay baa ii sheekha ila anaga waxa ku abtirsanayna diinkeena waa nabii ilaahay maxamed nabi maxamed ku abtirsada yaani sheekhiisa waa ka weey wa an tariiqihi wadadiisa hadii la weydiiyana wadadaad maraysa waa kee hadii la yiraahdo qaala al-ittiba'u kitaabkii sunnada raaca tibaac baa la imaada bid'a la imaada lama imaada buu leeyahay wa an khirqatihi labiskiisa haddii la weydiiyo maxaad labis ku ah sayigaada waa kee labiska aad qaadata haddii la yidhaahdana qaala wuxuu orani libaasu taqwa yani maarata walibaasu taqwa khayrun ti aayadii ahayd wey taqwada labiskeeda ii labisa buu oranaya wacan madhabihi madhabkaada adiga sheekh hadii la yiraahdo mashaafici baa tahay mise xanafi baa tahay mise hanbali baa tahay hadii la yiraahdo qaala tahkiimu sunnah sunnadii nabiga iyo kitaabkii sunnadii ka xaakim dhigto ayaa madhabkaygu yahay buu leeyahay waqafka sida nala ka rabo anaga inaan aan ku sifoona nala ka rabo وعن مقصده ومطلبه مرادك أوليه قصد كيسنا هذه اللي ويديه حيث وحن أد عبادة أد سمينسي خيرك قال وحو أرمي يريدون وجهه يعني آيدي واختباسية ولا يعني محوها واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يعني حيث يريدون وجهه سماحي أيضا إشارة إلهي وجهي سبي أن طلبينا مقصد كلام لأنها مجروح رضح إلهي وجهي سأن طلبينا وعن رباطه ماشي او خدك ودفاع وججر ماشي كن نغيه رباطك waxa loo isticmaala yani khad الدفاع الاول عدد marka ku jirto jihadka ku jirto meesha ugu sareyso ugu horeyso waa la yiraahdaa frontiga la yiraahdo waxa kale oo la yiraahdaa ribaadka amaakinta khayrka oo qofku ku nagaado iyo cibaadaadka khayrka fadalikum الرباط يعني صلاه مارتي انتظار الصلاه بعد الصلاه صلاه بصلاه كان لو سغا فذلكم الرباط فذلكم الرباط ماشي اد فريستا واكه hadii la yiraahdo وعن خنكاه haddii la weydiiyo khankaahu oo mansilkaun baa loo jeeda makaankiisa weyaan khankaga marka khankaah yani markaa macaajibta ka fiiriya khankaah aniga ma arkin mucjamulwasiidkao kalea waxaan ku arkay khaaniqaahu buu qoraya khaaniqaahu khaaniqaana waxaa la yidhahdaa waa isilaaxaadka suufiyadu leedahay oo loo jeedo ribaadu suufiya la yidhahdaa meelaha ay suufiyadu ay mansilkii ay ka dhigtaan iyo degaana ku khalweeyaan iyo kaasaa khaaniqaah la yidhahda yani waxa uu loo jeedaa meesha makaankaada waa kay haddii la weydiiyo aad adiga ku cibaadaysato qaala qofkaas cubuudiya mulaqa la yimid wuxuu oranayaa aayadda fi suurati nuur inuu akhriya fii buyuutin adina allahu an turfaca wayudkara fiiha smuhu yusabixu lahu fiiha bilqudu walasaar rijaalu laa tubihim tijaaratu walaa baycun can dikri illahi waiqaami salaati waitaa zakaa saas uu leeyahay fii buyuutin nuurkii baa allaha nuuru samaawaati laga soo hadlayay nuurka amaakinta laga helaa fii buyuutin guryo dhexdeeda ku sugan yahay guryahaasoo adina allaahu allah uu amray an turfaca in la kor yeelo qadarkeeda iyo sharafteeda iyo dhismaheeda wayudkara la xuso fiiha guryaha dhexdooda ismuhu alla magaciisa lagu xuso guryahaasaa makaankoodii aw masaajidii iyo amakinta khayrka wey yusabbixu lahu waxaa alla ku tasbiixsado fiiha guryahaas buyuuta dhexdooda bilquduwi aroortii walasaali galbihii waxaa ilaahay ku tasbiixsado rijaalun rag yusabbixda faacilkeedu waa rijaankaas weeye raggaasoo laa tulhiihim ayaan shuqlinin tijaaratun ganacsi tijaaro walaa baycun wax kala gedid can dikri illaahi alla dikrigiisa aysan ka mashquulinaynin waiqaami salaati salaada oo la oogay iyo iitaa'i zakaatina aysan tijaaro iyo beyc zakada oo la gutaa ayan ka mashquulinaynin wey marka guryahaas amaakinta khayrka ah ayaa makaankaygu yahay wey wacan nasabihi nasabkiisa uu hadii la weydiiyana hadalkii salmaan al-farisi ayuu soo guuriyo qaar wuxuu oranaya abil islam la abali siwahu idha iftaqaru bi aw tamim yaani salmaan al-farisi ay hadalkan loo nisbeeya abi aniga aabahay al-islam diinta islaamka iyo aabaa ah. la abali siwahu aabaka soo haraynin mali islaamkan ku abtirsadaa buu leeyahay idha iftaqaru haday arabti ku faanaan بقيس قبيلة قيس اللي يراهدا أوبد كفانان قبيلة أو تميم أما تميم كفانان غير تميم أنا هاي غير قيس أنا هاي مركي عربت سيدا كفانان أنا الإسلام كان كفانا يا إيه آبابه لي آبك لنا مذهبه لي وعن مأكله ومشربه هذه لو يدي نكاس عبودية مطلقة ليمد وقفك أهل السنة أهل cunitaankiisa cabitaankiisa hadii la weydiiyo qaala wuxuu oranaya maa laka walaha maaha xidaauha wasiqaauha taridu lmaa watarca shajar xata talqaa rabbaha yani xadiidka imaam buhaari imaam muslim ay warinayeen ay soo ikhtibaasayaan oo kasoo qalindaaranaya oo ahaa ku saabsanaa candaalat libili nabiga markii la weydiiyey yani geela baabida ah ka waran geela ka warran baa layihi markaasuu yidhi maa laka walaha maa laka maxaa kuu sugnaaday walaha adiga ayada maxaa isku kii keena geeli macahaa xidaa'uha kabaheedii way wadataa cagaftii geela kabteedii way wadataayo kab uma baahna wa siqaa'uhaa biyaheediina way wadataa taridu lmaa'a biyihii bay arooraysaa wa tarca shajara geedihiina way daaqiye xataa talqaa intay kala kulanto rabbahaa ay sayidaha wa saaxibaha wa maalikaha intii kii iska lahaa oo ayada ay kala kulanto geela halkaas ku jira marka daalatu ibil ha qaadin marka geela waxa rabaa baadida ah, asal leexin adiga xoolaha ku dhaxdarin faraa ka qaad marka macnahiisu wuxuu u jeedaa sheekh hadda wuxuu u jeedaa hadii la weydiiyo cunadaada cabitaankaada xagee ka heshaa hor maxaa ka gal ilaahay baa irsaaqay risqiga ilaahay isii inuu yiraahdo allah irsaaqay inaa tiraahdo saas la markaas wuxuu leeyahay gabayga soo qaaday wuxuu yiri wa hasrataahu taqaddal umru wa salamat ساعاته بين ذل العجز والكسل والقوم قد أخذوا درب النجاة وقد صاروا إلى المطلب الأعلى على مهل لبدا قبي بوتريناي وحو ليه لبدا بيت بوترينيو بحر بسيط بحر كليري هذا هو ودفتي مستفعل فاعل مستفعل فاعل لله رقاه تقضى العمر وانصرمت ساعته بين ذل العجز والكسل ساسا واخرنا وحسرتاه shalaytadayda iyo qoomamadaydo waqtigaadi baa la joogaaye kaalay wey taqadal cumru cumrigii waa dhammaaday waa dhammaaday waqtigeyga dhammaa wansaramat saacatuhu saacadihiisana waa go'een maxay ku dhammaaday cumrigaygii iyo saacadahaygii bayna dulli cajziga dulligiisa iyo walkasali kaslaannimada iyo caajisnimada dhexdooda ku dhammaaday yani waxba aanan baran mana cibaadaysan khayrna ma aanan samayn ayuu leeyahay qofkii saa baa wax walba iga reebay iyo kasalkaasuu leeyahay والقوم تبكينا قد أخذوا وحي قاتين درب النجاة يعني طريق النجاة بدبادة وددين الدرب وحل المدخل الضيق والي هذا ناش عريري ولا قل والي هذا أما المضيق في الجبال بورها ماشي وديرك وضد يرتاح ولا مرأة يالي هذا مركا درب النجاة بدبادة وددين بي قارين طريقين بي قارين وقد صاروا وين السعودين waxay u socdeen ila al-matlab al-a'la maashi sareysay wax la doono ki ugu sareeyay ay ala maharin sid deganaan oo kaadsiye ah yaani maartay ay ugu socdeen way tartiib ay ku gaareen macnaa waa liiga tagay way anigana cajsi baan ku dhex jiray wuxuu ka hadlaa ninka ardayga hadii adigoo waqtigii talab ilmi ah ku jirtay caajis iyo wax lamida aad joogto dadkii kula mid ka ahaa mataalib al-a'la bay gaareen waa ka tagay way waa abi isxaaq ilbiiri gabayadiisii oo kale markuu wiilkiisa uu tashjiic gelinayay wuxuu yidhi idaa absarta saxbaka fii samaa'in qad irtafacuu calayka waqad safulta faraajichaa wadac canka alhuwayna famaa bilbudi tudraku maa talabta famaa bilbudi tudraku maa talabta yacni wuxuu leeyahay markii adiga aad saaxiibbadaa kuwii kula joogo isla soo korteen samada ay tageen ay kor noqdeen adigana aad hoosayso aad is adigana aad hoosayso aad aragta markaas wuxuu leeyahay laabo oo ka tag cajiska iskaga tag laanna shayga aad dalbayso laguma gaaro ayr ayr laguma gaaro dadaal saasuu ka wada uma qaala hadalkaas ibnu qayima ah, hadda hadalkaas dhan watay wey uma qaala ibnu qayim wuxuu yidhi qowluhu manaasilu saa'iriinkii shiikhi iska lahaa nuskhada hadalkiisii ulaaika dadkaasaan ka soo sheekeeyey dakhaairullaahi alla kuwi kaydkiisii weeye xayu kaanuu meel alla meeshay joogaan kayd bay ku jiraan dakhaair maxaa la yidhaahdaa ayuu noo fasira ibnuqayim marka dakhaa'irulmaliki boqorka waxa uu kaydsado waxaa la yidhaahdaa maa yukhabba'u cindahu wixii agtiisa lagu kaydiyo lagu qariyo ayaa la yidhaahdaa wayadkharuhu limuhaamihi ouna u kaydsado danihiisa khaaska u kaydsado walaa yabduluhu uusan siinin walaa yabduluhu uusan siinin likulli axadin qof kastana uusan siinin cid walbama siiyo meeluu ku kaysanaa dadka uu raadiga ka yahay ayuu siinaya dakhiirada marka kaasaa la yidhahdaa badakhaair وكذلك كاس وحالمدا ذخيرة الرجل قفك وحا او كيدسده وحا ليرادا ما يدخر ما يدخره وحا او كيدسده لحوائجه دنيهيسا ومهماته مركيسا iyo danaha uu leeyahay oo كيدسده ayaa leeyahay وهؤلاء كون لما كانوا ضد اهل العبوديه المطلقه كهدلايا dadkii cibaadada wan wanaagsana oo cibaadada saxiixa qaato cibaadada dhan kuwada kuwada sifoobay haaulaa'i kuwan lama kaanuu markay ahaayeen mastuuriina kuwa laga qariyey can ilnaasi dadki biasbaabihim sababahooda darteedna looga qaybiyey hayri mushaarin kuwa lagu farfiiqo ilayhim ayaga aynan ahayn kuwa farta lagu fiiqo hayri mushaarin ilayhim bilbanaan faraha aan lagu fiiqin waa hebel aan la odhanaynin oo dadka ay ka qarsoon yihiin ولا متميزين كوا سوعمين أين نهين ودقك يعني سوعمي برسم علامة دون الناس دقك سكدنا علامة كسوعما آنهين ولا منتسبين كوا أنس بشكت كوا أبترسدوا إلى اسم طريق طريق يعني مارتي وحزب أجداي طريقينك مقعودي وكلا متكو أبترسن أو سنهين وسنبهين طريق فلانية أهي وسنبهين أو مذهب أما مذهب شافعي وحنفي حنبلي وأنا وسبين أو شيخ شيخنا أو كل نسبة نسبة شيخني لأن شيخ لبتيسا تعصب كسيد حزبي وقالوا أي طلباتنا مشايخ ذو قاركود أي تحزبك وقسمين شيخي بو حكدك عندك قاركود إنه سخل دمين أو خلد بمرنا كدعين معصوميا لا عصمة بعد الرسل rasuulka u dambeeyo axad macsuuma shiikha waa gafaya waana saxsami karaa sida u saxsami kara u gafi karaa marka shiikhaas haddaad tidhaahda khaladkiisa iyo saxdiisaba halkaas ii saaran tahay adna wax hataa xisbi kale ayaa tahay iyo maarata mutacasibaad tahay waana shay madmuuma weeyaan awsiyin ama labis ayuu isku maaragtay uma nisbo mar hadday sidaa ahaayeen kaanuu dadkii ahlcubuudiya mulaqa waxay ahaayeen bimansilati dakhaa'iri yani kaydkii almakhbu'ati la qariyey kale joogaan weyaan waa dad aad qiimo badan kayd qof qarsaday oo kale la mid tahiin ibnuqayim intaasu ku fasiray wa haaulaai dadkan ahlu cubuudiya mulaa layidhahdee wan wanaagsan abcad lkhalqi khalqigii ilahay kuwa ugu fogaansho badan weeye can ilaafaati مصائبك فافوينك وكبدباد ومارتي وكفغاشا بديه افوينك الله وكالاليه ما حدادن مغعيدا اي بختigaas iyo caadadkaas iyo ururada iyo xisbiyada wax daran aadan galin ilaahay waa ku badbaadinaya weey marka dadka abad khalqiga kuwa ugu fog ugu fogaashaha badan aan alaafati afooyinka kuwa ugu fogaashada badan weey fa in alaafati afooyinka in balaayooyinka masaa'ibku kullaha dhamaanteed taxta rusumi caadooyinka dhex hoostooday ahaatay iyo wataqayudi biha waxyaalaha xunxunkaha laisku xiro caadaadka lagu dhego iyo waxyaalihii hadda laga soo sheekeynaayey shiikhoo lagu dhego madhab lagu dhego dhar goonioo la qaato ariiqo urur iyo xisboo la sheegto waxaasay aafooyinka dhexdooda ku sugan yihiin iyo wa lusuumi turuqi listilaaxiya yacnii lagu heshiiyey laasimideeda la laasimo ayay aafaadku hoosteeda yihiin weyaan والأوضاع وحي للدجستي المتداولة أدفك أي اسكني ديبان لك لخاطقاته الحادثة أي سود الرسي أي يعني تحت كذا بلايينك آفاتك وكسوك انتهوية هذه مدني هي التي آفاتك مصائبك يعني وحيالا الحزبية مذاهبك طرقها درقوني ولقاته وحاسو إذن مؤشارية waxyaalahan xisbiyada madaahibta turuqda dhargooniyo la qaato waxaasoo idinmu ishaaraya هذه مدن هي التي تيوي قطعت قويسي أكثر الخلق تدك بدنكي عن الله إلهي مدك قويسي وي الله يكوض قويا كل قود وي وهم لا يشعرون أيضا أنا أغيب ما أغي إله ما كقوضا اسم له maxaa yeelay dadka wanaagay sameynayeen khayr bay sameynayeen la tahay inay sameynayeen markaasuu sheekhu wala uu sii wataayo yiri wal ajab waxa la yaab leh waxa la yaab kale waxa weeye an ahlaha caadaadkan iyo xisbiyadan iyo aafooyinkan dadka samaynayaay wuxuu leeyahay ahalkoodu hum ulmacruufuuna kuwa lagu yaqaano weyn bialabi cilmiga oo la raadiyo alabi doonista dheh iyo wliraadati doonistii yani iyo wasiyari wasayri wasayri socod ilallaahi alla loo socdo hadda adiga ninka qabriga ku dawaafayo oo qabriga saa u dhex wareegayo oo sheekh fulan oo awlaad isii dhahayo oo sharaf ka galaya misla khaldan yahay mis ilaahay buu ugu dhawaanaya khayr bu khayr bay la khayr la khayr la tahay khayr ma aha yeelay abdullah mas'ud wuxuu yiri wa kam min murid lil khayr lam yusibahu imsa khayr doonayso aan asiibaynin haye midkan xisbiga sameeynayo yaani xumaan sare ulama jeedo wuxuu jeedaa diinta lagu khidmeeyna inuu yiraahdo laga yaabo laakiin min xayu laa yashcur waxa weeye wax ilaahay bay ka fogeynaysaa waxyaalahaanoo idin dacwaan u kaalmaynayu leey bal dacwadii isagaaba darba ku ah weeye markaasuu wuxuu yidhi walcajab waxaa la yaab kale anna ahlahaa dadkan ahalkoodu yani cibaadadan iyo taqaaliidan iyo maaragtay rusuumtan dadkoodu hum almacruufuuna kuwa lagu yaqaano bialabi waliiraadati wasayri ila allah alla oo loo socdo oo la doono ka lagu yaqaano weeye wahum ayagu ila alwaaxida bacda alwaaxida markii laga reebo mid mid markii laga reebo ayagu intaas mid mid waa ka hari karaa buu leeyahy almaqtuucuuna kuwa la gooyey weeye canillaahi ilaahay baa laga jaray bitilka rusuumi waalquyuudi waxyaalahan qaydkan ay iyagu samaysteen iyo rusuumta caadaadkan ay dejisteen ayaa rabbi looga jaray weeyaan allah waa ka go'an yihi dadkaas maxaa yeelay sunnadii waa ka tageen bidcay dhex galeen iyo xumaan kaley galeen waqad su'ila bacdu ala'immati can sunna a'immada qaarkeed baa sunnadii laga weydiiyey ma hiya sunna baa layidhi yacni sunnada iyo ahalkeedu waa kee faqaala markaasu wuxuu yidhi sunno waxaa la yidhaahdaa maa lasma lahu siwa sunna waxa aanan magac lahayn magaca sunnada mooye marka yacni waxaa loo jeedaa buu yidhi musanifkaa noo fasiro wuu fasira shiikha wuxuu leeyahay ana ahla sunnati laysa lahum magacaasoo yunsabuuna ilayhi ayaga loogu abtiriyo loogu magacaabo siwaaha siwa sunnati sunnada ka soo haray ahlu sunna bay la baxayaan ahlulxadiiaa la yidhaahdaa ahlulahar baa la yidhaahdaa asalafiyuun baa la yidhaahdaa magacyadaas waa magacyada sharciga ahoo la ogol yahay laakiin waxaan kaloo la samaystay waa magacyada ka soo horjeeda sunnadii wey famin annaas dadka waxaa ka mida ah, man yataqayadu kuu isku xirayo bilibaasin labis oo laa yalbasu hayrahu wax kale usan labisanaynin labis oo keligii labiskan kaliya oo qaata kamida ah. oo bil juluusi ama fadhi oo fi makaanin boos oo fariisto la yajlisu fi ghayri meel kale oo safariisani hada masjidka kale hadu qofku hal meel uu iska fariisto oo halka meel aniga oo salaadaha dhan maxaa yeele hal meel inaad xirtid lama rabo laakiin qofku inuu meel walba ka fadhiisto baa la rabaa hal meelan aan aniga masalahayga dhiganaya sax ma ahay aw mishyatin laa yamshi hayraha dad ku taqayulayaa jiro mishyatin socod laa yamshi hayraha socod kale uusan u soconin yani ama shiikiisa saa u socon jiro iskala mid dhigaayo saa u socon jiro raadini haddaad socod raadinayso kii nabiyullaahi moxamed oo kale raadi laakiin qof kale ha taqliidiin aw biziyin ama labis oo uusan labis kale labisanaynin aw hay'atin ama se hab iyo qaab oo hay'adaas kaliya lagu yaqaano oo laa yakhruju canhuma zayiga iyo hay'adaasi marna uusan ka baxayn hay-ada waa habka uu qofku yahay ama qaabka uu yahay baa loo jeedaa weeye uusan marna ka baxayn dadtaa laasimayaa jira buu leeyahy aw cibaadatin mucayana ama cibaado gooniyo la yaqaano mucayana oo la tacyiiniyeyo laa yatacabadu biayriha cibaado kale uusan ku cibaadaysanayn wain kaanad cibaadada kale oo tiisa khilaafsan haba ahaato aclaa minha mid ka sarraysaba maba rababa cibaado khaas uu leeyahay cibaado kaloo ka sarraysa hadduu arko rag u dhigi maayo tiisa unba wadanaya aw shaykhin mucayanin ama hal sheikh mucayanu ku taqayudayo qabsanaya laa yartafitu ilaa hayrihi shiikh kalena fiirin maayo ani kana ii shiikha kanaan dul saarsada bes midkaanaan daba ordaya keliya leeyahay wain kaana shiikha kale oo shiikhiisa aan ahayn haba ahaado hayrkii aqraba ila allahi wa rasuulihi minhu midkan oo shiikha ka dhigtay mid ilaahay uga dhowba kan kalaba haba noqdee kii ilaahay iyo rasuulkiisa uga dhowaa intuu iska tuuro ayuu kan uu jeclaaday iska wadanaya dad noocaasaa jira buu leeyahy dadkaas marka fa haaulaa'i kulluhum kuwaan dhammaantood maxjuubuuna waxaa laga xijaabay can idafri guushii baa laga xijaabay oo ay ku guulaystaan bilmatluubi alaclaa meeshii sarraysay oo la dalbayo la doonayay waa kuwa laga xijaabo weeye ma gaarayaan masduuduuna kuwa laga jeediyo wey canhu guusha iyo matlabkaa sare oo la dalbo meesha ugu sarraysay oo ridaha ilaahay iyo jannadiisii kuwa laga xijaabay lagana jeediye weyaan maxaa xijaabay qad qayadathum waxaa xirtay alcawaa'idu taqaaliidii iyo dhaqamadii caadaadkii iyo warusuumu caadooyinkii ayaa xayire iyo wixii caadooyinkii ou lahaa alcawaa'id warusuum isku wada mid weeyaan ayaa ka xiray walawdaac wixii la samaystay ayaa ka xiray walistilaaxaat wixii lagu heshiiyey kulli maxay ka xireen can tajriidi lmutaabacati marka waa qof ahlubidaca sooma jeedin raacitaankii nebi maxamed loo barax lahaa oo loo keli yeeli lahaa ayaa maarata dadkaasi laga xiray waa laga joojiyey mar haddaad xisbi isku xirto dariiqo isku xirto shiikh isku xirto labis gooniya isku xirto hay-ad khaasa isku xirto majlis gooniya samaysato waxaasoo idil waa waxa maaragtay mutaabacadii nabiyullaahi maxamed kaa reebaya weeyaan تجريد المتابعة وحال إلى هذا كلمة التوحيد واتقنا لا إله إلا الله وحال إلى هذا وتجريد التوحيد هو لا معبود بحق إلا الله الله أو وحدانية ذي لا برح ترى إلى هذا محمد رسول الله تجريد المتابعة إلى هذا لو محمد إن لا برح ترى أو لا برح ترى راعتانك كل جسم الرعب الرب صلوات الله وسلامه عليه فأضحوا مركب وحي نقضين فأضحوا وحي أهادين أي صاروا waxay noqdeen bimacsalin kuwa fog canhu ay can itibaaci rasuuli sal allahu calayh wasalam mutaabacadii nabiga la raacaya kuwa ka fog bay noqdeen wamansilatuhum darajadooduna abcadu mansilin mansil iyo meel la dega kalugu fogaansho badan wey minhu yani darajadaas kuwa ka fogaansho badan wey minhu ay min mutaabacati nabiy sal alla alay wasalam aleh ayay ka fog yihiin wey fatara axadahum midkood ayaad arki yatacabadu inuu ku cibaadaysanayo biriyaadati riyaadada hadda waxaa loo jeedaa suufiyada isticmaasho riyaadada waxay dhahaan waa wax nafta lagu tahirayo waa xadrada waxaa yidhahdoo kale ee riyaada u yaqaana riyaadada noocyo badan ay leedahay marka riyaadada hadda waxaa loo jeedaa waa waxyaalaha dariiqooyinka isticmaalaanoo owraadooda khaaskaa iyo xadradooda iyo waxaasoo dhan baa qof xadradaa ku cibaadaysanaya baad arki iyo walkhalwati khalwada oo dadka ka gooni noqdo waa khalaweyna intii yidhahda meel gooniya galo ayuu ku cibaadaysani wa tafriiqi lqalbi qalbigan wax kasta ka saaraya allaan u tafriiqinaya keliya dhaxaya ku cibaadaysanayo markii intaas uu sameeyo ومع ذلك ويعد او كترنيا العلم علمي برشديسي ايو وحو كدغيا قاطعا له عن الطريق cilmigii mid wadada ka goynayo ka xirayo inuu yahay hadaan cilmi raadsado oo culum inaan bartan rabaayo يعني خلودي iyo riyaadadii iyo tafriiq qalbigi ba iga goynaysa marka mar rabo cilmi mar rabo buulii فإذا ذكر له هدي الله شيغو ليراهدو لا حسوسيو الموالاه في الله ilaahay darti in wax loo jeclaado liajli illaahi loo jeclaado dadka loo xiriiriyo iyo walmucaadaatu fiihi yani maaragtay ilaahay dartii wax loo gooyo oo lagula collaytamo haddii la yidhaahdo loo sheego la xusuusiyo walamru bilmacruufi haddii loo sheego macruufka ha la faro iyo walnahyu can ilmunkari munkarka dadka ha laga reebo haddii arrimahaas lagu ag sheego oo la xusuusiyaa cadda dalika fuduulan wa cilmigiisoo kuma uusan dhigin mid gooyo yani wadadiisi ka xirayo ariiqadiisi mid ka xirayo ka dhigin yani maarata muwaalaadkii iyo mucaadaadkii iyo alamru bilmacruuf wanahy can wuxuu ka dhigayaa buu yidhi cadda daalika wuxuu ku tirinayaa fuduulan ziyaado wax dheeriya dheeraad wax lala yimid wa sharna waa ku tirinaya wa ila timid buu ku leeyahy waidaa ra'aw hadday arkaan baynahum dhexdooda dadka noocaasa hadday ku arkaan man yaquumu bidalika qof arinta u istaagayo alamru bilmacruuf wanahy cala lmunkar almuwaalaatu walmucaadaatu filah isagoo ka hadlayo hadday arkaan akhrajuuhu min baynihim war naga saaray dhahan akhrajuuhu way iska saaraan min baynihim dhexdooda iska saaraan ma ogolo inay dadkaas amar shar baa noola timid bayle naga tegwey wacaduuhu waxayna ku tirinayaan wacadowhu waxay ku tirinayaan hayran canhum mid ka ku tirinayaan fa abcad الnaasi dadka kuwa ugu fog weeye can illaahi alla bay ka fog yihiin wain kaanuu haba ahaadeen akara ishaaratan dadka loogu farfiiqin badan yahay oo la yidhaahdo waa dad ahlu cibaada aho waa kida hala yidhaahdabe waa dadka ilaahay ugu fogaanshaha badan khalqigiisa weye allah kuwa uga fogaansho badan weye waxaana fogeeyey bidacda iyo waxyaalaha aan sunnada ahayn oo ayagu inta la yimaadeen ay allan ugu dhowaananaa leeyihiin ayaa fogaynaysa weye nawaaqidu waxaan ka soo maxaadirtii baa wali ku dhex jirnaa markuu maxaadirtii noo sheegay buu xiliyadii hadda aan soo marnay kitaabkeennii oo dhan waxa buriyo nawaaqidtii buu noo tilmaamay nawaaqidu wixii burinaya haadihi alxilya xilyadan aan soo sheegnay aadaabtan aadaabtii taalibulcilmiga waxa buriyo buu ka warramay yaa akhi walaalkayow waqaana allahu allah hana dhowro waiyaaka adigana ilaahay ha ku ilaaliyo aniya adigaba ilaahay ha naga ilaaliyo alcafaraati yani kufkufka iyo taranturada iyo smart simbirraxashada allah naga ilaaliya in kunta hadii aad tahay qara'ta mid akhriyay muthulan yani waa jamcu miaali muthul waa jamcu miaali tusaalooyin hadii aad tahay oo aad ka akhrisay min xilyati aalib alcilmi kitaabkan xilyata aalib alcilmiga soo tusaalooyin aad u badan maanan ku soo marin xikam soo kuma aanan soo arkin haddii aad soo akhrisay waadaabihi adaabta cilmiga uu leeyahay xilyahan adaabtiisa mid soo akhriyay aad tahay wacalimta aad soo baratay bacdan qayb oo min nawaaqidiha wixii burinayey yani maaragtay xiliyadaada wixii burinayey naqdiga ahaaye ka kac ka dhigayena qayb ka mida aad soo baratay faclam ogow ana acdama khawaarimiha waxyaalaha gooyo ugu weyninka badan alkharmu oo loo jeedo wixii burinayay almufsidati fasaadinayay linidaami ciqdiha kuusheeda taxeedii yani nidaamku kuu soo taxay wax xilliga dahabiya ku soo siiyey taxaas midka burinayo oo fasaadinayaahi yacni maaragtay kan ugu weyninka badan inuu yahay ogow tobankan qaybood buu kuu tirinaya yacni haddaad taalibalcilmi tahay tobankan shay iska ilaali ka koowaad ifshaau siri adiga qof iyo maaragtay qof muslima hadday idinka dhaxayso sir oo kuu sheegto sir buu kuu sheegtay sirtaas ilaali ha faafinin qowl baa lagugu aaminay nin baa wax kuu dhiibtay sir buu kugu siraystay dadkana ha uga sheegin xataa yuusan ku dhihin ha iga sheeginba yuusan ku dhihin ha faafinin ولذلك الشيخ شيخ ابن عثيمين وحوله رحمة الله عليه قال العلماء علماء وحي هذين إذا حدثك الإنسان بحديث والتفت haddii qof uu xadii kuu sheego oo uu meel kor milicsado meel kale uu fiiriyo markuu adiga warka kuu sheega meel fiiriyey qad istamanaka qofkaas aamin buu kaa dhigtay waa ku aamin war warkaan ha iga sheegi weli fahuwa amaanatun wa sirun waa amaano uu dhigtay xataa kuma uusan dhihin warkaas beynii wa beynik waa kuma dhihin aniga adiga naga dhexeeya kuma dhihin laakiin markuu warka kuu sheegay wax milicsado dad iska fiiriyey hadoo dhinacyada fiir fiiriyay warkan adaa kugu aaminay bay u dhigan tahay buuli marka falaa yajuzu an tufshiyahu ma banaana ina faafiso hatta wa in lam yaqul yusab oran la tukhbir ahad يعني قفنا هو شيء يوسف أوراني لأن التفاته من عسقيسة أو مالها أو فيريه يعني أنه لا يريد أحدا يسمعه يعني وحو مركو إن عين فيرنا وحو وجيدا معد كلا مغلس ذكر عمي مغلين أذيك مويه ساسو وجيدا بولي marka haddaad qofkaa sirtow inta warka kuu sheegay dhinacyada fiiriyey waxa weeyaan sirtiis sirbuu kuu dhiibtay haddaad faafiso waa ifshaau sir mana la ogolo weya kan labaad waa naqlu lkalaami min qowmin ilaa qowmin ilaa aakhariina naqlu lkalaami hadalka oo la raro oo la guuriyo min qowmin dadaad kasoo qaadaysa ilaa aakhariina dad kale ayaad gaarsiina naqlu lkalaamku waa namiimada waxa la yidhaha isku dirdirka dadka la isku diro yaani naqlu kalaami ala wajhi ifsaad la yiraahdo hadalkaad ka soo qaadaysa hadalkiiba kan u geeyay kana ka qaadi kana qof haduu warku keenay maxaa la yiraahdaa adna waru ka qaada Sooma marka la iska ilaaliya qof warku keenay adna waru ka wada warbu ka qaadi marka yaani naqlu kalaamku waa namiimada لا يدخل الجنة قتات صدق مدين عليه الصلاة والسلام نمامك جنة مقر صفات طالب العلم كمد معه كان سدحات الصلف واللسانة asalifu waa khayr darida wey markaad tidhaahdo salifa shayu ay qalla khayruhu wey khayrkiisaa ama tashadudka waa la yidhaahda aad adag oo sharta ah oo hadal walba ku adogo waa khayr daran yahay asaguna saasoo kale iyo walasaanatu fasaax iska yeelid qofka mutafahiqa ahoo yani maarata qof walba inuu hadalka ku aamusiyo rabo asaga keliya hadla doonayo daalibulcilmiga saas ma aha waa waxyaalaha aafaadka ka tahay ka gaabsan weya kan afraad waxa weeye wa kathratu almizah تودا ترada kaftanka tirada badan طالب العلم qof waa kaftama nabigeena waa kaftami jiray kaana yamsahu wala yaqulu illa haqqan nabi waa kaftami jiray xaq waxaan ahayn ma sheegi jirin marka kathratu misaha yaani maartay kaftanka tirada badan ayadana طالب العلم inuu iska ilaaliyo ayaa la rabaa kashanaad waxa weeye wadkhulu fi hadithin bayna ithnayn laba inaad isku soo dhex darto iyadana wadukhuulu gelid fii xadiiin war oo bayna nayn laba qof ka dhaxeeya laba qof oo sheekaysanayso war wadaad dhexdooda hadal kusoo dhex tuuraysa dhaqan fiican maaha aalibulcilmiga lagama rabo walxiqdu xaqdiga waxaa layidhahda waxa qalbiga waa maarata iska agdhowin xiqdiga xasadka waa xiqdi aad qofkaan adiga xiqdi u haysid nacayb u haysid oo qalbigaada uu necbiyo shar oo dhan la jeceshahay kaana ardayga inuu su tilmaamin baa rabaa walxasadu xasadkana sidoo kaleeto waxa weeye waa qofku aad la jeclaato wixii ilaahay uu siiyey oo nicmaha inuu ilaahay ka tirtiro inaad la jeclaato weeyaan yacni xasadku waa taas weeyaan tamanii zawaala annicmati allatii ancama allahu cala hada insaankan nicmada ilaahay ugu nicmeeyey cilmibaa ilaahay siiyey xoolaa ilaahay siiyey jaahbaa ilaahay siiyey owlaadbaa ilaahay siiyey caqlibaa ilaahay siiyey maalbaa ilaahay siiyey inay ka baaba'aan ayaad jeclaanaysa xasadka waa kaas wey walidaalika sheekh ibnu cuthaymiin yani madaar eh, alxasad markuu tirinayo kow iyo toban sifou kuu tirinaya xasadka inuu min kabaa'ir dunuub ka mid yahay xasanaadka inuu cuno akhlaaqda yuhuudda inuu ka mid yahay iimaanka iyo walaalnimadii oo iimaaniga ahayd inuu anfinayo diidayo inay tahay inuusan qofka xaasidka ay qadaha ilaahay qadarkiisa uusan raalli ka ahayn inuu yahay yani walaalkiis dhibkiisa wada sabiilu tacaasi inuu meel ugu dhibtoodo shar ah inay tahay xasadku inuu yahay shaydaanka ninka xaasidka shaydaanka wadadiisa iyo khadawaadkiisa tilaabihiisa mid raacay inuu xasadnimadu cadowtinimo iyo isku caroonsho dadka dhexdooda ay dhaliso in uu maaragtay yani gaarsiinayo cadowtinimo cala uu gaarsiinayo weyaan qof kale yani qad yuaddi ila alcudwani cala alghayri umad kale inuu dhibo ayuu gaarsiinaya xasadkii isdiraacu linicmati illaahi cala alxaasidi yani maaragtay ninka xaasidka waxa w nicmada ilaahay mid xaqirayo qalbigiisoo ilaahay ka mashquulo masalaishaasuu tirin doonaa wy marka xasadka shayga la yihahdo waa wax xun wey alxasadu yakulu alxasanaat kama taakulu naaru alxatab sida ay dabku ou u cuno qoryaha ayuu xasadkana xasanaadkaadii u cunaya wy kan kale waa suucu danni ملاح إلهي وابا نقرر يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم بالي ملاح أننا ولا لك أمريس قفك مركي وحكسوا بحان حسن الظن إنا سميسان لقاها طالب العلم قال ما أقل سوء الظن إنه ليمان مجالسة المبتدعة dadka ahlu bidca la fariisigooda shaah lacabkooda la socodkooda jacaylkooda ayagana talib ilmiga waxa cilmigiisa yaani maartay khawaarimtiisu kamid yahay iyo nawaaqidka burinayo ay kamid tahay mubtadica waa la gooyaa waxna laguma darsado naqlu lkhutaa ila almaxaarimi yani waxaa ka mida aafaadkaasi tallaabadaada oo muxaramaadka wax ilaahay kaa xarima aad u qaado ood aado meelaha muxaramaadka meelaha khamrada lagu cabo mafrashyada jaadka lagu cuno meesha dadka lagu xamto meesha dhiig muslim lagu banaysanayo meesha sharoo dhan lagu hayo waxaa rabaa inaadan ka qaybgelin macaasida iyo sinada iyo qimaarka iyo waxa lagu hayo dhan markaasuu yidhi faxdar digtoonow ardayahu aalib alcilmiga haadihi alaafaama dunuubtan aan soo sheegay wakhawaatiha ah, kuwa lamidka ah nadaairiha baa loo jeeda khawaatka kuwa lamidka ah iska ilaali waqsur gaabi khutaaka tallaabadaadana waxaad ka gaabisaa can jamiici almuxaramaati walmaxaarim wax alla wixii xaaraam oo dhan yacni dhammaanteed tallaabadaada ka gaabiyo ha aadin meel xaaraam ay taallo fain facalta haddaad sidaa yeesho oo tallaabadaada aad ka gaabayso ood ka digtoonaato maxaarimto idil yani waxa wey he fa anta naajin min hadihi shuruur shartaas waad ka badbaaday wey wailaa haddii aadan aadan arintaas ka gaabin oo aad la timaado wixii aan kaa soo reebay inta la timid aad tallaabadaadana aad meel kastoo shara la aadaahay faclam ogow annaka adiga raqiiqu dayaanati diinkiisi miduu jilicsan lacaabun mid ciyaar badan inaad tahay muqtahaabun mid carab maarata xamasho badan inaad tahay nammaamun mid dadka isku dirid badan inaad tahay mar haddaa intaas ku sifoodo fa annaa laka seebay suuragal kuugu noqoni an takuuna taaliba cilmin nin arday ahoo cilmi dalbaya inaad noqotaa adoo sifaadkaa ku sugan suuragal kuuma ah wey daalibkaasoo yushaaru ilayka adiga lagugu tilmaamo bilbanaani faraha lagugu soo fiiqo farta lagu fiiqo le wallahi ninka taalib ilmi fi amal weeye munacaman kun nicmaysta bil ilmi wal amali ilmigi oo bartay iyo ku amal falkiisi mid kun nicmaysta inaa noqotaay sareeku ugu suuro gali weeye kuma suuro gali karto mar hada sifaatka xun xunka ku sifoodo ilmigu waa ka guuray weeye waa ka tagay sadad allah al khuda ومنح الجميع dadka dhamaantoodna ilaahay hasiyo attaqwa alla ka cabsi iyo husna aaqiba ciribta dambe fil aakhirati wal ula adun iyo aakhiraba ilaahay ciribta dambe hanna siiyo آمين إلهي بار سبحانه وتعالى هنو أقبله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتابك رسالة دي حلية طالب العلم عاوة أي المعظم هذه إلهي بار سبحانه وتعالى ما هذا waxaan leenahay shiikha marka hore kitaabkan alifay iyo shiikhii sharxay iyo culimmadii juhuud ku bixisay iyo ninkii mucalliqoodii ah ilaahay dunuubtooda ha dhaafo khayrka ay ummadda u soo qabteenna fii miisaani xasanaatihim ilaahay haye annagana ilaahay subxaanahu watacaala dembigeenna ha ku dhaafo wixii aan ku khaladnayna ilaahay subxaana watacaala ha naga dhaafo wixii aan ku saxsannayna ilaahay ha noo furo ana maaragtay kuwa ku camalfalan ilaahay ha naga dhigo waxaan leeyahay bani aadamka dhammaantiis waa khata weeye ninkii kitaabkaas inta arko akhristo oo cuyuub ku arkaay sidii xariiri aan hadalkiisa ka guurin jirnay ayaan anna ku khatimayo leeyahay wain tajid cayban fasud bilkhalala fajalla man laa cayba fiihi wacala yacni haddaad khalad ku aragto waxa weye adiga tasxiixi adoo niyad wanaagsan la tasxiixi maxaa yeele qofaa khaldanin waa allah allah ba khaladka ka maran weeye ilahi subxaana watacaala anagana ulaabulcilmi fiican allah naga dhigo cilmigana ilahay hanoo furo muslimiintana ilaahay jamaaca waaxida allah ka dhigo xisbi xisbiga iyo ururka iyo gurubgurubaysi ilahay hanaga saaro dadka ilaahay rushdigooda ilahay hanoo soo wada celiyo macaasida iyo wax daran ilahay hanaga ilaaliyo balada iyo masaa'ibka socda ilahay dhinaca naga mariyo subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk sal allah wasalam